alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wbaarak calى nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii labaatan iyo saddexaad ee ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheykh cumar ibnu yaxya ibn cabdiljabaar caleyhi raxmat ullah mujaladkii labaad ayaynu dhexda kaga soo jirnay mujaladkii koobaadna waynu soo dhammaynaa mujaladka labaad wuxuu kaga hadlayey siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalama oo ku saabsanayd intuu madiine yimid ilaa wixii ka dambeeyey iyo geeridiisa addarsu casharka assaabicu ee toddobaad almashruucaatu waxyaalihii la sharciyeeyey weeye kow taxwiilu lqiblati qiblada oo la wareejiyey labo sowmu ramadaana bisha ramadaan soonkeeda oo la sharciyeeyey saddex zakaatu lfitri zakaadkii dagadii iyo afurkii oo la sharciyeeyey afar zakaatu lmaali xoolaha zakadooda oo la sharciyeeyey shan salaat lciideyni labadii ciidood salaadoodii oo la sharciyeeyey maa qodoba haysaan shantuba macnaha wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo waxay ka mid yihiin sanadkii labaad waxyaalihii la sharciyeeyey sanadkii labaad oo hijriga waxyaalihii la sharciyeeyey taxwiilu lqibla qiblada wareejinteeda qiblada nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalama waagii hore uu maka joogay makayuu isaga tukan jiray intaan nebiga laga dhigin markii nebiga laga dhigay kabacdina waxaa loo sii jeediyey oo la yidhi kacbada intaad ka jeensatay dhanka shaam waddanka syriya iyo meelahaas xagga usii jeensaaliyo u tuko halkaasuu u tukan jiray marka muddo kabacdi baa haddana lasoo soo celiyo waxaa loo soo celiyey kacbadii usoo jeensaalay aadna wuxuu u jeclaa mar walbeetaba in kacbada loo soo celiyo kacbada u tukado qibladii awowgii nebi ibraahim iyo aabihii ay dhiseen weeyaan oo nebi ismaaciil macnaha abi baan ka wada leanna nabi ismaaciil buu ku abtirsadaa aad buu u jeclaan jira waana midda qur-aanka ilahay ku sheeqad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha qibla aad raalli ka tahay aan kuu jeedinayna taxwiilulqibla jamaahiiru ahlicilmi marka waxay qabaan oo u badan yihiin bisha shacbaan oo kala bar ah ayaa nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalama laga soo leexiyey meeshii uu u cibaadeysan jiro u tukan jiro horeeto ahayd shaam oo liyi ka leexo xaggaana aad markaasna siddeed iyo toban bilood ayaa laga joogaa hijriga siddeed iyo toban bilood macnaha waa sanadkii labaadoo hijriga sanadkii labaadoo hijriga wey sowmu ramadaano bisha ramadaan soonkeeda ayadana sanadkii labaadoo hijriga la sharciyey kan saddexaad zakaatulfitri zakada ciidda sooma taqaanaa la bixiyo zakaatulfitriga loo yaqaano masaakiinta la siiyo raashinkii la qaybiyo ayadana waxaa la sharciyeeyey sanadkii labaad zakaatulmaalla waxa weeye xooluhu markay saka gooyaan waxa laga bixiyo hadday lacag yihiin iyo hadday xoolo yihiinba ayadana sanadkii labaad salaatul dee waa labada ciidood ciidulfitriga oo ciidda soonka laga afuro ah iyo ciidul adxaad oo marka xajka la aadahayo ciidda la gala sooma taqaanaa oo xajka ciiddiisa ah fi sanati athaaniyati sanadkii labaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan taxawalat way wareegsantay alqiblatu qibladii baa ka wareegtay min beyti ilmaqdisi beytulmaqdes ila alkacbati kacbada xaggeeda alloso iyo wareegtay ayadu isma wareejin ee xaggii loo tukan jiray unbaa li dadka ka wareego xaggaa u tukada bacda an dalla intuu intay ahaadeen ka bacdi almuslimuuna muslimiintu yastaqbiluuna kuwo u jeensada beyt almaqdisi beytulmaqdes sittata cashara shahran lix iyo toban bilood lix iyo toban bilood buu nebigu xaggaa u tukanayay muslimiinta wa fii shahri shacbaana bishii shacbaan dhexdeeda awjaba wuxuu waajib yeelay allaahu alleh sowma ramadaana bisha ramadaan soonkeeda cala almuslimiina muslimiinta dushooduna ku waajib yeela liyaduuqa suu u dhadhamiyo assaa'imu qofka sooman shiddat aljuuci gaajada daraanteeda iyo walcatashi haraadka fataliina markaa ay jilcdoo dabacdo nafsuhu naftiisa oo wayatahadaba uu hufnaado khuluquhu dabeecadiisa oo fayashula markaa uu fududaado calayhi dushiisa ay fududaato badlu sadaqaati sadaqooyinka bixintooda wa fiihaa sanadka dhexdiisa ayuu awjaba waajib yeelay allaahu alle zakaata alfitri zakada fitriga raxmatan naxariis bilfuqaraa'i dadka baahan loo naxariisanayo iyo walmasaakiini dadka masaakiinta iyo waducafaa'i dadka taagta daran ee ducafada ah iyo wasaddan awdid la awdayo lixaajatihim dantooda iyo waliidkhaali suruuri farxad gelinteed calayhim dushooda farxad loo soo geliyo oo laga farxiyo masaakiinta wa fiihaa sanadka dhexdiisa ayuu awjaba waajib yeelay alle zakaata alamwaali xoolaha sakadooda xoolaha sakadooda ayuu ilaahay waajib yeela iyo wa icdaa'ahaa sakada siinteeda lil asnaafi qeybihii la siiyo athamaaniyati ee sideedda ahaa litaduuma say u joogtayso u daa'imto almaxabatu jacaylku bayna al aghniyaa'i kuwa hodanka ahoo wax haysta iyo walfuqaraa'i saboolka baahaneen waxba haysan fayatacaawanuu markaa ay isu garabsadaan oo wayatanaasaruu ay isu hiiliyaan oo wayantadima uu saxmo oo isku hagaago isku aada al-amnu amniga wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda ayuu sanna ilaahi jideeyey salaata alciideyni labada ciidood salaadoodii liyatamakana say u suurtowdo oo ay u suurta gashadaan abnaa'ulbaladi magaalada dadkeeda alwaaxidi ee keli ah min alijtimaaci isu imaatin iyo kulan fii yowmiy lciidi fii yowmey ciidi lfitri wa ciidi ladxaa labada maalmood ee ciidulfidriga iyo ciiduladxaha isu imaatinkooda shantaa qodob buu musanifku meesha kaga hadlay masaa'ilkii ciwaanka inoo saarnaayo kore shan qodob bay ahaayeen qibladoo la wareejiyey kow bisha rabadaan soonkeedoo la sharciyeeyey labo sakaatulfidriga saddex sakaatul amwaalka waxaa weeyaan afar salaatul ciideynka shan qodobada meesha uu inoogu taxana waa shantii qodoba mid walba uu ka hadlay taxawalat ilqiblatu qibladii way wareegtay oo halkaasay u tukan jireen nebiga iyo waagii horeeta saxaabadu iyo shaam ah waa laga leexiyey kacbaday kusoo noqdeen ayib waxaad labaadoo ogaatay maaqa bilood bay saxaabada iyo nebigu u tukanayeen beytulmaqdes musanifku wuxuu yihi lix iyo toban bilood taasina waad ogaatay bishii shacbaan rabadaanka ayaa la waajib yeelaa shacbaan mar haddii rabadaankii la waajib yeelay shacbaan maxaa ka dambeeya rabadaan soo maa rabadaankii oo dhalan baa rabadaankii la waajib yeelay oo la rabadaankaa soo socda waa la soomaya ujeeddada loo jideeyey soonka waxaa meesha ka muuqata liyaduuqa saa'imu shidat aljuuci waalcatash aljuuc waa gaajo qur-aanka juuc ma ku jirtaa a ka jirta min alkhawfi waljuuci meel kale ma kaga jirtaa xagee acamahum min juuc juucu marka waa gaajo cadashka waa oonka iyo haraadka qofku markuu soomo marka waana gaajoon waana oomaya markaasuu wuxuu dareemayaa gaajadu dhibaatada ay leedahay markaasuu wuxuu u naxariisan dadka masaakiinta ahee baahan adugu bisha rabadaan keliya inta soontaa gaajood laakiin sanadko dhan dad baa laga yaaba inaysan waxba haysan oo subaxii quraacano masaakiin ah kuwaasaad marka waxaa kugu dhalanaysa inaad u danqatid waxaa imaanaysa fataliina nafsu waxaa laga wadaa naftu haddaysan soomin oo aan la tarbiyeyn oo gaajo la barin way kibraysaa way isla weynaan way adkaan laakiin hadday soonto oo la tarbiyeeyo oo islaada tukato oo qur-aanka lagu khasbo naf jilicsano waxay noqonaysaa kuu hogaansan marka dambe waxaa imaanaysa wayatahadaba khuluquhu qofka akhliiqdiisa akhlaaqdiisa ayaa hufmaysa qof hufan buu noqonay maxaa laga wadaa inta badan waxa qofku markuu gaajado dabeecada ka lunta laba jeer hadaa isla hadashaan wuu xanaaqahaya sababta wuu gaajaysan yahay wuu ooman yahay ama wuu hurdaysan yahay hadduu doono dabeecadaa ka lumaysa marka markuu sooman yahay dulqaadku baranaya walidaalika shareecadu waxayna baraysaa adoo sooman qof hadduu ku caayo hala caytayn waxaad ku dhahdaa inii saa'im anigu waa soomana waad iska dhicin kartaa waad feeri kartaa iska dilindilayn kartaa waad caayi kartaa laakiin ma samaynayso inii saa'iman waa soomana maxaa dhacay naftaadaad waxaad ku tarbiyaynaysaa bal inay horta ogolaato inay noqoto naf suuban ee akhlaaq leh ee hufan ee wax badan oo liito uu ka maarmi kara faraha ka qaadi kara dayib taasaa waxay fududaynaysaa inuu masaakiinta caawiyo sanadkaa dhexdiisa baa ilaahay wuxuu waajib yeelay zakaatulfitriga zakaatulfitriga bisha rabadaan markay dhammaato sakooyinka la bixiyo weeyo qofkiiba intaasuu bixinaya masaakiin baa la siinaya beledka magaaladaas yaalla ujeeddada laga leeyahay xadiid baa ku soo arooray ducmata lilmasaakiin masaakiintii xoolaha la siiyey waxbay u taraysaa adigii soomanaa sadaqadan alla baxdayna waxay noqonaysaa wasakhdii iyo dembigii ku soo gaaray oo dembigii soonka laga yaaba inuu wax kaa khalkhaldanaa inay kuu saxmaanoo ilaahay uu kaaga dhaafo ayib waa faaiido alxamdu lilah yahdiikumla waxaa kale dadka baahidooda awdmaysa muslimiinta ah ugu dambeyn way farxayaan muslimiinta gaajaysan maalinkaas farxadday kula qaybsanayaan dad qaar baa lacag siinaya xoolaa la siinaya sakaatulfidigiiba inta siiyan bay hadday doonaan lacag ugu darayaan markaasay farxayaan muslimiintu maalinkaas masaakiinta ah isla sanadkaa ah, baa waxaa la waajib yeelay zakaatul sideed qoloo la siinayo qur-aanku sheegay baa jirta inama sadaqaatu lilfuqaraa soo garan sideed waxyaalo sideed qoloo la siiyaa jirta sideeddaa qolo ayaa sanadkai labaadayay markaa ha la siiyo qolyahaas sideeddaa qolo ayaa la siinaya maxaa loo siinayaa sadaqada loo bixin qofka qaniga ahee wax haysta hadduusan miskiinka caawin miskiinku waa nacaya qofkan uu nibcaan mar hadduu nicayb yimaado baahan yahayna derisna kula yahay kuna arkayo waxaa laga yaaba marka dambe inay hawshaasu ku xambaarto inuu ku dhacbo isbaaro uu dhigto qori kuu qaato intuu ku dabagalo adoo bangiga lacag ku ridanhay oo ku toogto dhibaatooy inay dhacan baa laga yaaba laakiin maskiinkiiba markaa sakadiisii siduu xoolo u qoondaysin uu ku jeclaanaya wallahi ninkaasu nin fiicanoo boosoo fiican weeyaan buu kuleeyahy hadda ka hor uu lacagi siiye sakuu isiiye waxba amni baa imaanaya marka xoolahayga inaad u badbaadid cidina soo horanin cidina weerarin marka waxaa imaanaya amni inuu yimaado dadkuna khayrka isu kaalmaystaan isla sanadkaas baa waxaa ilaahay sharciyeeyey salaaddii ciidda bisha ramadaan haddii lasoo soomay salaadii ciidda in la tukado iyo salaadii kale oo ciidul adxad ahayd oo ayaduna ah ragga sidaa sheegay sanadkaas in hawshaan ay dhacday salaadulciideynka la sharciyeeyey waxaa ka mid a ah ibnu jariir atabari ibnu kahiir baa ka mid ah ibnu ahiir baa ka mid ah sidaa sheegay ibnu xajar baa ka mid ah raxmatullahi caleyh rag badan culummada ka mid ah maray sanadkaas in la sharciyeeyey fi sanati thaaniyati sanadkii labaad dhexdiisa min alhijrati hijrada ka tirsan ayay taxawalat wareegsantay alqiblatu qibladu min beyti lmaqdisi beytulmaqdes bay ka wareegsantay ila alkacbati kacbada xaggeeda ayay u wareegsantay bacda an dalla intay ahaadeen ka bacdi almuslimuuna muslimiintu yastaqbiluuna kuwo u jeensada beyt almaqdisi beytulmaqdes sittata cashara shahran lix iyo toban bilood wa fii shahri shacbaana bisha shacbaan dhexdeeda ayuu awjaba waajib yeelay allaahu alleh sawma ramadaana bisha ramadaan soonkeeda calaalmuslimiina muslimiinta ayuu ku waajib yeelay liyaduuqa suu u dhadhamiyo assaa'imu qofka soomani shiddataljuuci gaajada darnaanshaheeda iyo walcadashi haraadka ama oonka haraad mataqaanaa oon waay ayib darnaanshihiisa suu la dhamiyo oo fataliina marka ay u jilicdo nafsuhu naftiisa liinka waa jilcaanta faquula lahu qowlan layinan liintu marka waa jilic wayatahadaba uy u hufanto khuluquhu dabeecaddiisa tahdiibka waxaa laga wadaa akhlaaqdiisa wixii iyo dabcigiisa wixii xumaay oo dhan ayaa ka hufmayo wuxuu noqonaya qof suubane hagaagsan fa yashula markaasaa waxaa u fududaanaya calayhi dushiisa badlu sadaqaati sadaqooyinka bixintooda wa fiihaa sanadkaa dhexdeed ayuu awjaba waajib yeelay allahu alla zakaata alfitri sakaatulfitriga afurka sakadiisa maxaa loo waajib yeela raxmatan naxariis darteed bilfuqaraa'i fuqarada loo naxariisanayo iyo walmasaakiini dadkan waxba haysan iyo waducafaa'i kuwa taagta daran iyo wasaddan awdid lixaajatihim dantooda iyo baahidooda la awdayo iyo waliidkhaali suruuri farxad gelinteed calayhim dushooda farxad la geliyo sakaatulfidriga meeshaa waxaa ka muuqda saddex qodob baa loo sharciyey kow raxmad u fiirsada raxmatan bilfuqaraa'i walmasaakiini waducafaa'i waa raxmad qeybta koobaad qeybta labaadi waa maxay wasaddan lixaajatihim baahida ay dareemayaan in la owdoo la daboolo waa labo saddex waliidkhaali suruuri calayhim in farxad loo soo geliyoo laga farxiyo maaqa qodob wey saddexdaa qodob ilaa shamarka oo ka warqaba haddii hadhowlu weydiiyo xikmadda ku jirta oo loo sharciyeeye maxaa ka mid ah xikamka ku jira waa inaad saddexda garanaysa kitaabka kugu qoran yihiin wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda ayuu awjaba ilaahay waajib yeelay zakaata alamwaali xoolaha zakadooda iyo wa icطaa'ahaa zakadii siinto siinteeda lilasnaafi qaybihii athamaaniyati ee sideed ahaa oo maxaa loo siinayaa litaduuma say u joogtayso u daa'imto almaxabatu jacaylku bayna alagniyaa'i kuwa tanaadka ahee hodanka ahoo waxaysta iyo walfuqaraa'i saboolka baahan dhexdooda kow fayatacaawanuu markaa iskaalmaystaan oo wayatanaasaru ay isu hiiliyaan oo wayantadima uu taxmoo hagaago al amnu amniga iyo dalka muslimiintu meeleh jooga wa fiiha sanadka dhexdiisa ayuu sanna jideeyey ilaahay salaata alciidayni labada ciidood salaadoodii liyatamakana say u makansadaan oy ugu suurto gasho abnaa'u lbaladi magaalada dadkii deganaa magaaladii alwaaxidi ee keligeed ahayd min alijtimaaci kulan fii yowmay ciidi lfitri wa ciidi aladxaa labada maalmood ciidulfidriga iyo ciidulabxaa as-ilatun su-aalo mataa taxawalat goormay wareegsantay alqiblatu qibladu ila alkacbati kacbada fi sanati aaniyati min alhijra xaggee ka soo wareegsatay oo markii hore loo tukan jiray sham ayib baytulmaqdis mataa goormuu wajaba waajibay asoomu soomku mataa wajabat goormay waajibtay zakaatu lfitri kulli sanatu aaniya mataa wajabat goormay waajibtay zakaatu lamwaali xoolaha zakadooda waxaa jira zakaatu lbadan iyo zakaatu lamwaal zakaatu lamwaal waa xoolaha zakada laga bixiyo zakaatu labdaanna waa zakada dadka laga bixiyo oo maxay tahay zakada dadka laga bixiyo waa zakaatulfidriga zakaatulfidriga adaa jirkaaga ka bixinahaya soo midaan arag zakada maxaa loo yaqaana zakaatlbadan ama zakaatulabdaan jirkaagaad adaa iska bixinaya zakada xoolaha laga bixiyana zakaatulamwaal baa loo yaqaanaa mataa sunad goormaa la jideeyey salaatulciideyni labada ciidood salaadooda sanadkii labaad khulaasatu sanati athaaniya sanadkii labaad gabagabadiisii casharkii sanadkii labaad oo dhacay dhan oo dhacay baa waxa weyaan lagu khulasaynaa fi sanati thaaniyati sanadkii labaad dhexdii xadadat waxaa dhacday qaswatu waddaana duulaankii waddaan iyo wabuwaatin iyo walcushayrati iyo wabadrin iluulaa badertii koobaad iyo waqarqarat alkadri dagaalkii qarqarat lkadr walam yakun ma ahayn fi ljamiici dhammaan xarbun dagaal wa fiiha sanadka dhexdiisa xadadat waxaa dhacday qaswatu badrin dagaalkii bader alkubra ee weynee id waktigii kharaja uu baxay alrasuulu rasuulku sala allahu caleyh wasalam liyactarida suu jidka ugu galo ugu bambaxo ciiran waxaan ku macnaynaa awr ama socoto safar ah oo liqurayshi quraysh u sugnaatay wa macahu nebiga la jirankii waxaa ahaa halaahu miatin saddex boqol iyo wa halaathata cashara saddex iyo toban rajulan ahnin walamaa goortii calimatay ogaatay qurayshun quraysh bikhuruujihi nebiga soo bixiddi arsalat way soo dirtay tisca mi-atin sagaal boqol iyo wakhamsiina konton rajulan ee nin faqaatala wuu la dagaalamay hum ayagii gaalada ahaa alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama xataa nhazamuu ilaa ay ka jabeen oo waqutila laga dilay minhum ayaga xaggooda sabcuuna toddobaatan oo wa usira laga qafaashay sabcuuna toddobaatan walam yuqtal lagama dilin min almuslimiina muslimiinta xaggooda ilaa arbacata cashara afar iyo toban rajulan ee nin mahan waqad xatama wuxuu laasimiyey oo laasim ka dhigou go-aamiyey alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama alfidaa'a furasho cala al akhniyaai kuwii waxaystay dushooda inay isfurtaan faftadathum sosaydii qori maayo way isfuratay qurayshun quraysh ama alfuqaraa'u dadkii baahnaa fa fidaa'uhum furashadoodu tacliimu sibyaani almadiinati madiino ciyaalkeeda bariddeeda ayay noqotay waxay isku furanayeen alqiraa'ata qur-aan la akhriya ha u qaadan qiraa'ata qiraa'ada waa akhrinta carabiga sida loo akhriyo la barto waa hikaadii iyo iyo walkitaabata qoraalka leanna waa laba maado sidooda u madax bannaan qur-aan keliyama waa in qofka la baro qaabka wax loo akhriyo iyo qaabka wax loo qoro labadaba qaabkaasu marka kuwaasna uu ku laasimiyey ayay tilmaamaan wa fii haadihi sanati sanadaas ayadaa dhexdeeda sanadee sanadkii labaad xadadat waxaa dhacday aswatu banu qaswatu bani qaynuqaacin qolyaha qaynuqaac loo yaqaano duulaankoodii maaqo qolay ahaa yahuuddii madiine deganayd qaynuqaac kow nadiir qurayda wahum qaynuqaaca qowmun qolo weeyaanoo min yahuudi lmadiinati madiine yahuuddeedii ka tirsan qaynuqaac qayni qaac somaynan soo marin khaanuu waxay khayaaneen oo ka baxeen alcahda ballankii fa xaasara wuu go-doomiyey hum ayaga alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama wa darada wuu cayriyey hum ayaga min almadiinati magaaladii madiinana wuu ka saara wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda ayay taxawalad wareegsantay alqiblatu qibladu xaggee min beyti lmaqdisi beytulmaqdes ila alkacbati kacbada xaggeeda wa furida waa la waajib yeelay sanadka misead idii qore mise wafiiha idii qore wa furida waa la waajib yeelay sanadka dhexdiisa soomu ramadaano bisha ramadaan soonkeeda wa zakaatulfitri iyo zakadii badanka iyo jirko zakaatulfitrigii wa zakaatul amwaali iyo xoolaha zakadoodii wa sunnat waa la jideeyey salaatulciideyni labadii ciidood salaadoodii wa tasawaja wuu guursaday caliyun cali bifaatimata faatime ayuu guursaday walxaal cumruhu da-diisuna ixdaa wa cishruuna koob iyo labaatan sanatan ee sana ay tahay koob iyo labaatan jir isagoo ah wa cumruhaa iyada da-deeduna khamsa casharata shan iyo toban sanatan ay sana tahay shan iyo toban jir wadankan waxba laga yaqaana shan iyo toban jir maba qaangaarinba ninkii guursaday waa dembi laakiin shan iyo toban jirka waqtigaa joogtay mas-uul bay ahayd reerkeeda dhaqata reerkeeda dhaqata marka gabadha muslimaddahay hadday qaangaarto waa guursan kartaa waana loo guurin karaa nin wanaagsan oo kufa hadduu helo wiilkuna waa sidoo kaleeto sanad hawshaan miyaynu soo mara manugu cusubta tan cali iyo faadimo guurkoodan oo sanadkan miyaynu ku soo mise hadda nugu cusubta maynaan soo marin saas maa cali iyo faaduma maxay isu yihiin marka laga soo tago inay isguursadeen oo dee ninay xaaskiisa yihiin nasab ahaan maxay isu yihiin see isugu yihin si isaga adeer ah waa runtiis cali iyo nebiga ilmo adeeraha laba walaalaha kala dhasha caliy bnu abi aalib iyo muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib waay marka abu aalib baa in cabdilmualib ahaa abu aalib oo nebiga adeerkii ah iyo cabdullaahi oo nebiga aabihii ah baa walaalo ahaa marka maxay yihiin cali iyo marka nebiga maxay noqonayaa ilmo adeer cali marka muxuu noqonayaa faadimo laakiin adeer aabihii la hooye la abamana waa adeer labaad wuu gayaa marka ajanabiga kato wuu gayaa wuu guursaday waxaa cajiib ahayd markuu guursaday nebigaa xoolaha xoola siiyey suu gabadha u dhisto wuu caawiyey laba halaad baan haystay oo meel baan inta ku xirtaan waxaan ku talagalay arooska iyo waxaas inaan ku habaysto oo ku diyaarsado labadii halaad baan meel inta ku xirtay baan tegey buy nin soo ugaarsanayo ugaar soo diloonaya raacay waxaan rabaabiyo ugaartaana intaan soo diloodo waxaan isku waxeeyo arooska inaad dhigto khamraduna waagaas xaaraan maahano waa la cabi jiri xamze oo rasuulka iyo caliba adeer u ah muslimna ah baa khamro cabay isagoo khamradii cabbahayo rag meel kula jira buu wuxuu maqlay gabar heesaysa oo ku haysa waxa weyaan dadkiinaan meesha ku cabsano halkaan halaa fadhiyo waxaa sheeg sheegaysa intuu midi qaatay oo halihii meesha fadhiyo u tegey buu wuxuu kala baxay labadii keliyood kow beerkiina waa kala baxa kuruskiina waa ka jarta mana uusan birayne way baktiyeen halihii hadduu birayn lahaa xataa waxbay noqon lahayd mogta hilibkooda la gadan laha o intifaacsan lahaa ma birayn halihio sidooda u farfadhiya beerkiibuu kala baxay keliyihiibuu kala baxay kuruskiina waa kala baxay waa cabsan yahin khamru cabsan yahin mana ule halaha khamradiisii meeshuu cabahay ku noqda cali hadhow hadduu soo noqday labadii halaadba waa bakti isagoo ooyayo ilini ka socoto buu nebiga usoo galo maxaad la ooyeysaabi wuxuu yidhi adeerkeena xamsa halihii iga baktiyeyb naf kuma jirta hali waa baktiye cid intifaacsanaysa lama arko nebigu waa soo baxay go-iisuu qaatay isagoo xanaaqsan nimankii meesha ku cabayay khamrada usoo gala xamsu marka canaanta uu leeyahay maxaa ninka saan ugu gashayoo halihaysa uga baktiysay oo xamsana show nin caadaas waa nin cirkaa mara iyo cabsanba nebigii markuu la hadlayba nebigu kor u fiiriyey haddana hoos buu u fiiriyey nebigii wuu fiirinaya haddana kor buu u fiiriyey saddex jeer indhaha markuu ku celceliyo wuxuu horta waxaan ku weydiinaya adigu maxaa tahay nebi maxamed musaa ku leeyahy adiga iyo kan kula socdaba aabbahay baad addoommo u ahaan jirteen buu ku yidhi markaasaa nebigu arka ninka aanusan caafimaad qabiil cabsan yahay gadaal gadaal buu u baxay waa isaga tegey markaasaa khamrada la xarima khamrada markaasaa la xarima ayib watazawaja wuu guursaday caliyun cali bifaatimata faadimo ayuu guursaday wa cumruhu da-diisuna ixdaa wa cishruuna labaatan iyo kow sanatan ee sano ayay ahayd wa cumruhaa da-deeduna khamsa casharata shan iyo toban sanatan sana ayay ahayd koob iyo labaatan jirka maanta jooga waxaa laga yaabaa hadeer inuu dugsi sare sii dhammaynhayo jaamacadna uusan weli gaarin noloshiisiina weli gacanta lagu hayo oo hooyada canjeelada la cuno laakiin cali waa nin mas-uul aho meel degan oo reera dhisanhaya shan iyo toban jirka gabadhaho joogtana waa sidii o kale hadda ayana waa sidaasaan sheegayno wiilasho oo canjeeladaa loo dubaa canjeelada loo duba hoya canjeelo isaga ku shan iyo toban jir iyadoo ah oo dharka laga yaabo in laga dhaqo salaada loo kiciyo cadayga halkaa kasoo qaadan la yirahda laga yaaba qaarkood laakiin waktigaa dadka joogay waxaa weeye waa hooyo meel deganoo mas-uul ah sagaal jiraaba nabigu guursay sal alay waslam faaduma waxa weya caaisha ah waa riwaayadaasi hadday ansaxdo culamada qayb badan baa waxay yidhaahdeen way ka weyneed intaa markuu la aqalgalayay laakiin sida raajixahi waa inay sagaal sano jirtay ayb wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda ayuu dakhala la aqalgalay arasuulku arasuulu rasuulku sal alla alay slam bicaaishata caaisha sanadkaa faadumo iyo cali ay isguursanayaan nebiguna wuxuu la aqalgalay caaisha midii qoraya soxbaan ka booda wa fiihaa dakhala arasuulu bicaaishata sanadkaa dhexdiisuu rasuulku caaisha la aqalgalay wa sinuhaa da-deeduna idaaka markaas tiscu sanawaatin sagaal sanay jirtay sagaal sano jir bay ah sagaal sano jir saqiira maahana sagaal sano jir qaan gaartay bay ah gabdhaha wakhtigaa joogay iyo gabdhaha ree ardulxijaazna sida imaamu shaafici uu sheegay sagaal sano jir bay ku qaangaaraan horey waxaan usoo marray mujalladkii koobaad lix jir nebigu inuu ku guurtay soo ma xasuusataa iyadoo lix jir ah meher bas bay ah ya lix sanay ah maya lix bay ah maya lix sana jir weeye ayadoo lix sano jirta haddii toddoba la yirahdaan lixdaa markaa u dhammaanaysa weeye ayuu nebigu la aqalgalay sal alla alayh wasalam ayuu waxa weye mehersada marka waa mehersanayd bes laakiin markaa wixii ka dambeeyey oo lasoo hijrooday oo madiine la yimid oo sanadkii labadu hijriga la marayo markaas ayada ah ayuu nebigu la aqalgalay sal alla alayh wasalam toddoba miya ah, waa markii lixda u dhamaatay marka taqriban markaa lixda u dhamaanaysa laakiin lix baa asal ah taasi marka waa middaas gabadhu mar hadday qaangaarto ninkaana ay la dhaqmi karto wax mushkila male waa loo guurin karaa wa fii haadihi sanati sanadka dhexdiisa ayaa tuwufiyad la oofsaday ruqayatu bintu rasuuli ruqyadii ina rasuul ahayd rasuulka gabadhiisa ahayd sal alay wasalam gabdhaha nebiga ruqaya umkulhuum faatima zaynab afar ban soo maaha sanadkaanay marka ruqya dhimatay marka maadada inagu cusub haddaan soo qaadanay cali iyo faadimo guurkooda nabiga iyo caaisha aqalgalkooda iyo waxa weeyaan ruqaya bintu rasuulilahi sal alla alay slam oo la oofsaday saddexdaas midna maynaan soo marin baan u malaynaa addarsu thaamin cashar ka sideedaad alsanatu athaalithatu sanadkii saddexaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan ghasawaatuhaa duulimaadyadeedii qisatu duchthuurin wa islaamihi wallahu aclam wsal allah wbaaraka calaa nabiyina maxamedi waaalihi wasaxbii ajmaciin dacthuur waa arki doonaa insha allah halkaa inagu joogo